بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة waa xasuusinayno isxasuusinayno in rabbi subxaanahu wa tacaala acmaasha inaga aqbalo qofka muslimka ahi cibaado kasta uu sameeyo ha noqoto soon ama salaad ama xaj ama sako ama sadaqo cibaado kasta uu sameeyo wuxuu isweydiinayaa rabbi makaa aqbalay mise lagaama aqbalin walidalik ayaa saxaabadii waxaa laga warinayaa caliy binu abi aalib inuu odhan jiray layta shacri man ilmaqbuulu fanuhaniih wa man ilmaxruumu fanucaziih waxaa laga sheegaa cali inuu odhan jiray talow waa kuma ka laga aqbalay oo aanu bogaadinoo hambalyayna waa kee ka maxruumkii aan waxba laga aqbalini aanu tacsiyadaynay waxaa la sheegaa ibnu mascuud radia allahu canhu wa ardaah inuu jiray ayuha almaqbulu hanii'an lak ayuha almarduudu jabbar allahu musiibatak inuu odhan jiray kan laga aqbalay camalkow hanii'an lak bogaadin baa kuu sugnaatay hambaliya kuu sugnaatay ayuha almarduud kan camalkii lagu soo celiyowna jabbar allaahu musiibatak dhibtaada allaha kuu kabo allaha ku kaalmeeyo walidaalik ayaa caliy bna abi aalib radia allahu canhu waxaa kaloo laga sheegaa inuu odhan jiray laa tahtamuu liqilati alcamal wahtamuu lilqabuul camalka yaraantiisa aada ha uga fakerina ee waxaad ka fakartaa ma yahay camalkani mid rabbi ka aqbalayo mise maaha qur-aanka ilaahay wuxuu inoogaga warramayaa qisatu bnay aadam labadii aadam dhalay ee ugu horreeyey oo qurbaan iyo acmaal saalixa ah sameeyey oo midna laga aqbalay midna laga aqbali waayey oo sababtay isku dileenba markaa ay taasi ka dhalatay kii laga aqbalay wuxuu u sheegay kii laga aqbali waaye ilaahayna uu qisadaasi ku tacqiibiyey innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin ilaahay acmaasha wuxuu ka aqbalaa kuwa rabbi kaga cabsada idan waa wax warwar leh inaad acmaal la samayso kana cabsi qabtid in laga aqbali waayo waayo aakhiro ilaahay dad buu sheegayaa camaashoodii la aqbali waayo waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura wixii ay camal sameeyeen ayaanu usoo horumarinay marinay baa ilaahay leeya waxaanu ka dhignay bood la hurgufay ama la saydhiyey siiga ama boodh haddii la hurgufo wuxuu noqdaa wax wada iska raaca oo aan wasni ama culays maas aan lahayn ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahy qul hal nunabi'ukum bilakhsariina acmaala aladiina dala sacyuhum fi lxayaati اddunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca ma ka waramaa kuwa acmaashoodii khasaartay acmaasha dhankeeda kuwa khasaaray waa kuwii shaqeeyey ee moodaya inay wax fiican samaynayaan ean haddana la aqbalin walidaalika acmaasha ilaahay aqbalayo sifaad gaaru ku sheegay waman araada alaakhira wa saca laha sacyaha wa huwa mu'min fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala ninka aakhiro doonaya ee shaqadii aakhirana qabta wa saca laha sacyaha shaqadu qabanaya ay tii aakhiro tahay wa huwa mu'min walxaal huwa mu'min camalkaa isagoo qabanaya uu mu'min yay kuwaa sacyigood iyo shaqadoodu waa mashkuur waa kuwo looga mahadnaqo waa kuwo laga aqbalo mashkuurnimadu waa maqbuulnimo waa kuwo laga aqbalay haddaba ayuhalxiba acmaasheenna daacadaynu samaynayna kow ilaahay waxba uma katarto waxna uma kordhiso laakiin innaga ayay waxayna tartaa si awgeed baa ilaahay wuxuu leey waman yashkur fa innamaa yashkuru linafsih cidda mahadnaqda mahadnaqa abaalmarkiisa isagaa iskale baa ilaahay leeyahy waman kafar fa ina allaha haniyun xamiid ninkii gaaloobana baa ilaahay leeyahy ilaahay waa ka deeqtoomaa adigoo gaalana rabbi wuxuu yahay kula mahadiyo adiga kaagama baahna waxba idan acmaasha waxaa laynoo tilmaamaya inaynu inagu for our inaynu danteenna u samaynayno sidaa awgeed qofka mu'minka ah isagoo camalka samaynaya ayaa haddana cabsiyay ula jirtaa oo isweydiinayaa qurbada tan iyo qurubaadka kan iyo acmaashan sane aada samaynaysaa cindallaahi wax la aqbalaya ma tahay caaisha radia allahu canha baa waxay tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaana aayad qur'aana tafsiirkeeda weydiinayaa bay leedahay waxay tidhi waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilah annahum ilaa rabbihim raajicuun ilaahay rasuulkiisiiyow kuwa ilaahay leeyay waaladiina yu'tuuna maa aatow kuwa la imanaya amase bixinaya waxay bixinayaan iyadoo wa quluubuhum wajilah iyagoo cabsanayo qalbigoodu cabsanayo kuwa wax sameeya haddana cabsidu ku jirtaa bay leedahay ilaahay rasuulkiisiiyow ahum aladiina yashrabuuna alkhamr wayasriquun ma kuwa khamriga cababa ee tuugadana sameeya ee waxoogaa camal wanaagsanna samsamayn ma kuwaasaa nebigu wuxuu ku yidhi may laa ya binta sidiiq ina abibakaray bakaray maya walakinahum aladiina yasuumuun wayusalluun wayatasaddaquun whm yakhaafuuna anlaa yuqbala minhm ulaa'ika aladiina yusaaricuuna fi اlkhayraat waa kuwa buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam soomaya ee salaad tukanaya ee sadaqo la imanaya ee rabbi ka cabsanaya ee haddana ka cabsi qaba acmaasha in laga aqbali waayo acmaasha in laga aqbali waayo su-aashu markaa waxay tahay camalka maxaa lagu aqbalaa markaynu maxay samayno ayuu camalkeennu maqbuul yahay goorma camalka la aqbalaa ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa nebi ambiyada ka mid oo ilaahay baryayoo leh waan acmala saalixan tardaahu ilaahu waxaan kaa baryayaa inaan camal suuban sameeyo laakiin bishard camalkaas suubanoo midaad raalli ka tahay ah midaad aqbalaysa ah buu leeyahy ayuha alaxiba sixada iyo qubuulka waxbaa u dhexeeya camalku inuu asaxay iyo in la aqbalay waa kala laba camalku inuu asaxaa wuxuu ku xidhan yahay wixii shuruudiisii iyo waajibaadkiisi iyo wixii uu lahaa ee caamkaha ee aynu naqaanay fiqigu ka warrami jiray inuu wato yacni qofka camalka sameeyey inuu mu'min yahay kow ka labaad inuu shareecadii waafaqsan yahay oo maalan salaad baad tukatay salaaddu shuruudeedii inay yeelato inaad tahaaro qabto inaad weysadaadii qabto inaad qiblada u jeedo wixii ay ku ansixi jirtay hay-aadkeedii arkaanteedii iyo waajibaadkeedii inaad la timaado kaasi wuxuu keensadaa qubuul wuxuu keensadaa baan u jeedaa sixa inay asaxday amaa in lagaa aqbalaa wax dheeraada ah bay u baahantay waayo acmaashu qubuulkeedu kow sixada wuu ku xidhan yahaa sixa daahira inay de sharciga waafaqsantahy kow weytay laakiin waxay kaloo u baahan tahay waxa qalbigaaga ku jira ikhlaas iyo iimaaniinta u leegyahay iyo inaanay jirin mawaanic ama wax ishortaagaya oo kaloo aada samaysay mithaal nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo mawaanicda khaarijiga waxyaabaha camalkaaga diidaya in la aqbalo isagoo ka warramay wuxuu leeyahay midkiin mid baa gacmaha kor u taaga isagoo leh yaa rabbi yaa rabbi rabbiga rabbigayow rabbigayow isagoo leh laakiin waa ma goormo goortuu gacmaha taagaya isagoo buu nebigu yidhi wama'kaluhu xaraamun wamalbasuhu xaraamun waqudiya bilxaraami isagoo wuxuu soo cunayaa xaaraan tahay wuxuu huwanyay ay xaaraan tahay wuxuu ku soo qadeeyay ay xaaraan tahay fanna annaa yustajaabu lahu buu nebigu yihi oo kaasee ah wax looga aqbalayaa oo macnuhu muxuu tilmaamayaa maalan salaadda in la aqbalay iyo inaan la aqbalin maxaa u dhexeeya salaaddu inay asaxday iyo inaanay asixin maxaa u dhexeeya kow salaadu haddii arkaanteedi iyo shuruuddeedi iyo waajibaadkeediiyo waxay lahayd lala yimaado sidii fiqigu qorayay mu'minna aad tahay waa asaxda min xayu sixa haddii waxaa wax ka dhiman yihiin ma asixin oo ruknaad ka tagtay ama meelaa qiblada ahayn baad u jeesatay ama wixii ay ku asixi jirtay wax ka midaad daloolisay ma asixin laakiin su-aal labaad bayna imanaysaa markaa ma la aqbalay mise lama aqbalin markaynu idhaahno macnaheedu waxa weeyaan ajar ma ka helaysaa mise ka heli maysid ajar ma ka helaysaa mise ka heli maysid oo xaggee wax iska dhaafsiisayin nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dad saf ku wada jira oo salaad tukaday oo dabeetana salaadoodii aanay sinnayn salaadoodii aanay sinnayn mid baa laga aqbalaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cushruha salaada cushurkeed cushurku waa waaxid calaa cashra waa one out of ten ama waa ten percent mid baa laga aqbalaa boqolkiiba toban marka waa tukatay salaaddiina way asaxday laakiin ajarka waxaad leedahay markay ajarka timaado ten percent baad leedahay oo waa maxay waad tukanaysay laakiin maanta o dhan waad isu sheekeynaysay suuqaad maraysay oo waxbaad dilaalaysay oo cid kalead ka warramaysay oo waxaa laga yaabaa intaad soo jeeday inaanay in badanba ahayn intaad ilaah ila salaada waxaa loogu talagalay inaad ilaahay la hadasho weynayso qofka mu'minka ahi ilaahay buu hortaagaye dabeetana rabbuu la hadlayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddaad aniga toos iila hadlaysaana waa kuu jawaabaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaad tidhaahdo xamidanii cabdii baan odhanayaaba rabbi addoonkaybaa ii mahadnaqay ima hadiyey alraxmaan alraxiim markaad tidhaahdo ahnaa calaya cabdii baan odhanaya addoonkaygiibaa i ammaanay maaliki yowmi ddiin markaad tidhaahdo majadanii cabdi addoonkaygii baa ii weynay ilahay wuu kula hadlaya laakiin haddaanad ogeynba inaad faatixada akhriday iyo inaad akhriday alxamdulilah rab alamin laakiin xisaabtaadaad iska wadatay imaamku markuu assalaamu calaykum yidhi unbaad baraarugto adna assalaamu calaykum tidhi nin shaydaan la yidhaahdo oo khatar ah oo u gaara salaadaha inaga shaqeeya iminka haddaad cunno cunayso wax kale ma ka fekertaa mise cunadunbaad hamta ku haysaa fekeri maysid haddaad tv-ga daawanaysa wax kale ka fekeri maysid oo iska daawanaysaa un waxa uu sheegaya unbaad arkaysaa hadduu qof kula hadlaya wax kale ka fekeri maysid salaada markaad u kacdo unbaa dunida lasoo ururinaya markaad waxa kale qabanayso shaygaa camalka aad hayso unbaad ka fekeraysaa waa shaqo kale markaad hayso o dhan haddaad imtixaan ku jirto isagaad ka fakeri haddaad shaqaysanayso shaqadumaad ka fakeri haddaad waxaad qabanaysa kalaad ka fakeri mar alaalihi markaad salaadda isu taagto ayuunbaa qolo kale imanaysa una markaasuba adduunka laguu soo ururinaya idan saa daraaddeed nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam mid baa tukado salaadiisa ten bersent leh mid baa le baa la yidhi tusucaha tusuc waa waaxid calaa tisca waa xawaalay lastan trdin bercent meelahaasuu noqonaya mid baa le thumunkeed baa la waaxid calaa tamaaniya one of eight mid baa le ilaa iyabuu nabigu soo gaadhsiiyey nisf mid baa leh fifty bercent salaadiis idan salaadda waynu ku jiraa oo safka waa wada taagannahay cinda allaahi se waxaa la qorayaa isku noociyaad maaha salaadiina way asaxdo shuruudeedii waynu samaynay laakiin markay ilaahay agtiisa joogto isku nooc noqon mayso marka waxaa laga yaabaa nin labaatan sane tukanayay mid sanad tukanayo saadiq ahaa inuu kaaba ajar badan yihi sanadkiisu sanad midida oo uu soo jeedo rabbi uu caabudayay idan anugu weligay baan soo wadee kan yari muxuu sheegaya weligaa qof ha yaraysan in muslima ah. garan maysid cidda laga aqbalay cidda laga aqbalay garan maysid adigaagii soddonka sano soo waday waxaa laga yaabaa inaad tantan beersantun weligaaba waday ama zeroba qaarkood ay ku dhaceen dee mid mintida hadduu yimaado fifty fifty laga aqbalayo shantaadii maalmoodba maalin isagaa shantaadii sannadoodba sanad isagaa bay noqonayaan idan wuu kaa badinaya idan markaynu qubuulka ka warramayno waxaynu ka warramaynaa cama fi lquluub waa mar waxaynu ka warramaynaa mawaanic khaarijiya inaanay jirin wax manciyo oo joojiyo salaadaada in la aqbalo matala nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay halaaatun laa turfac lahum salaatuhum fowqa ru'uusihim shibra xadiidka ibnu maaje xasankaa ah. saddex salaadooda taaka in leeg madaxoodaba ma dhaafto midna ogsoonow salaada markaynu idhaahno lama aqbalin macnaheed ma wax weeyaan waad soo celinaysaa maya ajza'at waa gudday salaadnimadii lagu qabsan maayo aakhiro laguma laha salaadii ma tukanin aakhiro inta lagu soo taagan loodhan maayo ninkani maxay salaad ma tukanin laakiin dee qabsasho qura maad u soconine waxaad u socotay inaad ajar urursato waxaad u socotay in la yidhaahdo asalaam bay laba salaadood inta udhaxaysa takfir maa qablaha salaadba salaada kale dembigeeda inay kaa maydho dadka barh baa su-aala isweydiiya uniyu salaad waliba salaadda ku xigta hadday dembiga maydhayso maalan ramadaan ilaa ramadaan maxay maydhaysaa ama jimca ilaa jimca maxay maydhaysaa dee taadu mid yaroo naaqusabay ahaydo wax badan may maydhin markii hore aad ten ten iyo five bercent iyo fifteen markaa haddaad isku jaabajaabaysataa laga yaabaa inay maxay shantii waxoogaa maydho jimcii waxoogaagi soo hadhay badh maydho oo ramadaanta intii soo hadhay badh maydho haddaad dadaalka badiso waa laga yaabaa inay isbiirsato laakiin nebigu wuxuu leeya alayh salaatu wasalaam saddex salaadooda madaxooda lama dhaafiyo rajulun ama qowman wahum lahu kaarihiin buu nebigu yihi nin dad jujuub iskaga haysto salaad tukiyey iyagoo aan rabin salaadiisa waa khatar dee malaaka dowladdan iyo daddan qasabka ku haystaana ma dhaamayaan u malaynayaa de salaad qura hal salaada kii ku haystay haddaan waxba helaynin <laughs> ummadda dhan iska afduubtayna malaha ma dhaamayo laakiin xadiidka naskiisi wuxuu sheegayaa man amma qawmin man ama qowman wahum lahu kaarihuun ninka dad imaam u noqda iyagoo neceb oo aan rabin walidaalik a'imada masaajidda iyo ragga masaajidda tukiya waxaa kan waxaa fiican inuu quluubta dadka ilaaliyo oo dadku qof ay raalli ka yihiin inuu noqdo maxay qofka dadka tukinaya oo masaajidka inaan lagu haysaninun maxaa qoorsakaara mayaa tiraahdaa maxaa tiraa inaanu iska afduubanine inay muslimku wada socdaan qulubtu inay wada socotaaba ka muhiimsan waxa kaloo dhan sida ogeed buu nebigu yidhi wamra'atan baatat wa zawjuha calayha saakhitun gabadh hoyatay iyadoo ninkeedu u cadhaysayayana wax laga aqbali maayo idan dumarka muslimiinta waxa saaran inay isku dayaan zawjkeeda inay raali geliso wa imra'atan casad zawjaha xataa tarjicna xadiis kale sheegaya ka saddexaad waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wassalaam ka saddexaad waxa uu nebigu sheegay waa akhawaani mutasaarimaan laba walaalo oo kala iska laalaada xadiidkii muxuu sheegayay qof kasta oo ilaahay rumeeya qof kasta oo laa yushriku billahi shay-an marka acmaasha ilaahay loo bandhigo khabiisaha iyo meelahaas oo kale in ilaahay dembigoo dhaafo xadiiskii sheegayay saxiixeynka ku yaalay laba mooyaane buu nabigu yidhi labadaasi waa kuwe laba is haysta iyaga waxa la idhaha andira haadayni xataa yastalixa labadaa iyaga dib iga dhiga baa ilahay yidhahda intay ka heshiinayaan idan akhwaan mutasaarimaan haddaynu isu wada cadhaysanno iska laalaadno cibaadada inaga xumaanaysa haddaynu rabno in cibaadadeennu cinda allahi ay maqbuul noqoto waa inaad qof qalbi saliima leh waa inaad ahaataa qofka mu'minka ahi nebiyullaahi ibraahim muxuu ku ducaysanayey aakhiro wuxuu weydiisanayey qalbigiisa in alla ka dhiga maxay qalbi caafimaad qaba sidaa awgeed waxyaabaa jira camalkii inaga burinaya ama in cinda allahi maqbuulu noqdo xumaynaya maala qur-aanka ilahay wuxuu leeyay ya ayuha aladiina aamanuu laa tubطiluu sadaqaatikum bilmani waladaa war kuwa iimaanka laga helayo waxaa ilaahay dartii ula baxdeen adiya dhib iyo galad sheegase ku burinina haddaad intaad waxbixiso un ka daba hadasho ninkaa beraan si fiican u galay qoladaa biil baan u diraa maalin kasta lacag joogtaabaase ha iska burinin waad dirtay ajar baad doonaysaa ilaahay baad la baax mushtaraynaysaa qofkan maaha qofkaad wax ka doonaysa haddaad adduunye ku doonaysa waa halkeed oo talada isna markiisaa ku abaalgudo laakiin asalka qofka mu'minkii waa maxay wuxuu bixinayo ilaahay buu kula tijaaraysanaya waxay la mid tahay lacagtaad bangiga dhigato markaad bangiga tagtay accountka lacag ku shubato soo ma rubaysnidaan adigu leedo account ku shubatay tanaad baxsatayna waxaad rumaysan tahay accountka aakhira inaad ku shubtay saa daraaddeed waxaad rumaysan tahay inay tahay kayd adigu aad kaydsatay cid kale waxaad siisay maaha qofka muslimkii saas uu fakeraya waxaanuu la baxay inay tahay kayd uu isagu meel dhigtay haddaba kaydkaaga ha iskaga burinin baa ilaahay leeyahy inaad sheeg sheegto oo aada mani aad dadka ugu gallad sheegato amase adiyaya dhib inaad ka dabageyso sida awgeed waxaan leenahay ayuha alaxiba acmaasha in laynaga aqbala maalan nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninka caraaf u taga kuwan faalfaaliya waxaa kane rumaysta wuxuu sheego maxay axaadiis riwaayaadka qaarkood waxay sheegayeen inaan arbiciina yowman maxay camalkiisa la aqbalin oo afartan casho camalkaaga la aqbali maayo hadii la ydhaha miyaad salaadayo waxba iska dirisa maya waxba waad tukanaysaa waayo dimadaadaad rabtaa inaad beri yeesho tajzi-uk qadaa lagugu yeelan maayo laakiin dee ajarkii la rabay ayaad kaga lugoynaysaa halkaad ajar ka heli lahayd ayaad ajarkii nuqsaaminaysaa haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahanahay cibaadaadkaynu ilaahay ula imanayno subxaanahu wa tacaala inaynu xumaha ka ilaalino inaynu qurunka ka tirtirno inaynu maxay qalbigeenu uu noqdo qalbi soo jeeda waayo ma fi lquluub xataa inaha la aqbalaya waxay ku kala gedisan yihin baynu idhi waxa qalbiga ku jira oo maalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay dirham ayaa wuxuu ka badiyey sabaqa dirhamun mi'ata alfa dirhamin buu nabigu yihi hal dirham oo sadaqa loo bixiyey ayaa ka fadli bato ka dheereeyey boqol oo dirham buu nabigu yidhi boqol oo dirham suu uga badanayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay culammadu dirham kan uu sheegay maalan markaad soo qaxaysay ama markaad soomaaliya ka qaxdeen adigoo waxba haysan oo toban dollar sita xoolo waanay kaaga dambaynin oo waddana aad garanayn joogo dee kan lexe jeclo ka badan boqolaalka kuwa ah haystaa kaa kaaga jira haddii aad mid shan u dhiibto waad la naf qaybsatay markaa weeyaan nin balaayiin iska haystaa hadduu in yar ka xoobiyo uu mid u tuuro boqol kun isaga agtiisa shantaada dollar qiimahay kugu joogtay kuma joogaan maxay boqolaalka kani idan xaaladda aad ku sugantay iimaanka qalbigaaga ku jira ilaahay sidaad u weynaynayso aakhira sidaad u hunguraynayso waxaasaa waxay qiimo u yeelayaan cibaadaadkaad la imanaysaa intay leegtahay marka camalka lama yaraysto dirham ha noqdo ama laba ha noqdo ama ha ka batee camalkaaga ha yaraysanin xataa waxaa axaadiistu tilmaamaysaa towxiidkeennu sow laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ma wadalihin dhammaanteen sow dad muslimiina ma wada nihin xataa laa ilaaha ila laadeen isku qiimo maaha aakhira markaynu tagno isku qiimo maaha waayo axaadiista nebigu waxay sheegaysaa calayhi salaatu wasalaam qaar aakhiro tegey oo towxiidsaday laakiin dembiye galay dabeetana dembiyadii ay sameeyeen lagu ciqaabay oo cadaabka galay laakiin cadaabka ku waari maayo horta laa ilaha illa allah mar waxbay taraysaa waayo cadaabka inaad ku waarta habay kaa ilaalinaysa gaalkaa cadaabka ku waaray qofkii muwaxidka ahaa xataa hadduu cadaabka galo wuxuu ku jirayaa maxay muddo laakiin dee muddadaa ilaahay garanaya hal milyanoo sare hadii lagu cadaabo ka war haddaad tidhaahdo kolley waa tawxiidsanaysaa naarta waad ka soo boodiye boodisteedu ma fududa marka walciyaadu billaah ilaahay baan ka magan laakiin waanad ku waaraynin waad ka soo baxaysaa aakhirkii waxaa kale uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mid inta la soo taago la keenayo tisca wa tisciina sijilla sagaal iyo sagaashan fayl baa la keenaya oo dunuubuu galaya kan ma gashay kan ma yaa rabbi haa buu leeyahy waa qiranaya waxaa la leeyahy wax xasano o aanu kaa dulminay miyaad garanaysa wax xasanaadkaagii maqan oo aan meesha ku oolin miyaad garanaysaa may buu leeyahy yaa rabbi xadiiska wuxuu leeya ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa xasanaanu ku haynaa weli mid baa ku hadhay dabeetana bataaqaa la keenaa buu nebigu uhi waa kaadh sijillaadka waxaa la yidhi mashriqiyo maqrib bay sijil weliba uu taxan yahay tani laakiin waa kaadh waa bataaqa bataaqaa la keenaa bataaqadaasi waxaa ugu qoran tawxiidkiisii dabeetana waa la saaraa miisaanka wuxuu xadiidkaasi tilmaamayaa inuu bataaqadaasi waxaan oo dhan ay ka cuslaan doonto yani waxaa meesha ka cad dadkii wada tawxiidsaday inaan tawxiidkoodu isku qiimo goynin qaar dunuubtii ay galeenee zinadii iyo rabshadihii iyo wixii ay galeen inuu wada maydhi kari waayey dabeetana in naarta lagu soo daahirinayo qaarna waxaa la tilmaamayaa tawxiidkiisa culayskuu leeyahe ilaahay sidii u weynaynaya uga cabsanayay ee rabbi qalbigiisa u deganaa tawxiidkiisaasi inuu miisaan weyn yahay oo dunuub badan badan badan uu la degayo tawxiidkaas haddaba waxaynu leenahay acmaasheena waxay u baahantahy kow atanqiya intaynu nadiifin karna inaynu nadiifinno waxaynu cunayno inaynu xalaal ka dhigno waxaynu huwanay inaynu isku dayno inuu xalaal noqdo dadka inta badan how much you earn un baynu isweydiinaa waxay doonaa kugu soo galo laakiin waa mushkilad waxay ahayd inaad isweydiiso maxaad xalaal xoogsatay waxa kale aakhiro iyo adduuntoona anfac ma leh maxaa xalaalah si cibaadaadkaaga aanay u qarribin si diinkaagu aanu u xumaanin xalaasha inaad ku dadaashid ducadaadu si ay cinda allaahi maqbuulu noqoto waxaa haboon markaa acmaashaynu samaynayno o dhan sumca iyo riyaa iyo istus iyo ismaqashiin iyo waxaasoo dhan inaynu ka tahirno inaynu ka dhigno acmaal lilaahiyah ilaahay dartii un waxaad u samaynayso waanada cid kale waxba kaga raadacaynayn waxaynu u baahannahay acmaal aynu aqoon u leenahay oo marka hore shuruudu sixa soo hesha oo cind maqbuul noqon karta inaynu noqonno walidaalika ayuha alaxiba qur-aanku wuxuu inooga warramayaa dadkii saalixiinta ahaa iyo ambiyadii oo iyagoo camal wanaagsan samaynaya warwarku uu hayo nebi ibraahim oo kacbada ilaahay ayaa ilaahay ka warramay iyo nebiyullaahi ismaaciil waa laba nebi oo isdhalay shaqaday wadaanna waa maxay waa inay kacbada dhisaan waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciil rabbana taqabal mina inaka anta samiicu alcaliim rabbana wajcalna muslimayni laka wa min duriyatina waxay leeyihiin oo ilaahay ka warramaya waxaad dadka uga warantaabaa ilaahay leeyahy markuu nebi ibraahim qawaaciddi seeskii guriga baytullaahi alxaraamka seeskiisii markuu dhisayey isaga iyo nebi ismaaciil isagoo dhisaya ilaahay kacbadiisiibu wuxuu haddana leeyahy rabbanaa taqabal mina ilaahu naga aqbal idan xataa haddaad masaajid dhisto ilaahay barina lakaha aqbalo haddaad dhisto la aqbali waayo dee waxba ku tari mayso laakiin asalku waxa weeyaan in maxay aada rabbi weydiisatay inuu kaa aqbalo ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa maryamo hooyadeed nebiyullaahi ciise hooyadii maryama maryamada hooyadeed waa nebi ciise ayaydii islaantaasi islaan saalixada bay ahayd id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka maa fii baطni muxarara fataqabal minii inaka anta samiicu lcaliim bay leedahay ilaahayow wixii maanta calooshayda ku jira bay leedahay adaan kuu gaar yeelay ilmihay umuli doonto bay waxay u gaar yeelaysaa inuu ilaahay gurigiisa ka shaqeeyo shaqo kale inaanay u diri doonin ee fataqabal minii bay haddaba leedahay ilaahu iga aqbal anugu saasaan yeelayaaye rabbow iga aqbal bay leedahay waxaa qur-aanka ilaahay noogaga warramayaa nebiyullaahi ibraahim abulambiyaa nebiyullaahi ibraahim oo ilaahay baryaya wuu tukanayaa ilaahay buu waxaanu weydiisanayaa salaadda mid ooga in rabbi ka dhigo salaadda mid tukada maaha mid ooga oogistu yacni waxa weeyaan salaaddu waxay u baahnayd oo dhan mid u dhammeeya rabbi ijcalnii muqiima asalaah wa min duriyati rabbana wataqabal ducaa buu leeyahy ilaahayow waxaad iga yeeshaa mid salaada ooga aniga iyo dhashaydaba ilaahu ducadaa iga aqbal buu leeyahy ducadu rabbi raba inuu ka aqbalaa waa maxay salaaddu inay noqoto salaad maqbuul cinda allahi noqonaysa idan ayuha alaxiba wa wasaalixuun hadday sidaa u cabsanayaan oo rabbi weydiisanayaan inuu ka aqbalo innaga maxaad u malaynaysaa marka sidaa ogeed waxa haboon qof walba cabsidaasi inay ku jirto waxa haboon qof waliba inuu isku dayo camalkiisa inuu barax tiro uskaga inuu ka reebo inuu dhilo waxa habboon qof waliba camalkiisaasi inuu baryada ilaahay u badiyo in rabbi ka aqbalo ilahay inaad in badan barido in lagaa aqbalo sidaa ogeed ilahay qur'aanka qaar buu leeyahy qul qul anfiquu طawcan aw karha lan yutaqabala minkum inakum kuntum qowma faasiqiin baa ilahay yidhi qul anfiquu bixiya ba la yidhi طawcan aw karha ama qasab ku bixiya ama idinkoo ogol bixiya lan yutaqabala minkum baa ilahay yidhi alla idinkama aqbalayo waa gruub munaafiqiin ahaa dabeetana waxa la leeyahy xoolaha ama idinkoo ogol bixiya ama idinkoo aan ogolayn oo qasab ha laydinkaga qaado zakadii oo ha laydinka qaado lan yutaqabala minkum laydinka aqbali maayo waayo innakum kuntum qowman faasiqiin baa ilaahay yidhi dul faasiqiina ba ahaydeen fisqigiina daraaddii looma aqbalayo wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu biاllahi wa birasuulihi walaa yaatuuna asalaata ilaa wahum kusala walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun maxaa loo aqbali waayey nafaqaadkooga waxay ahayn kuwa alla iyo rasuulba ka gaaloobay baa layidhi salaadana waxay la iman jireen iyagoo caajisa waxa markay wax bixinayaan iyagoo necab bay bixin jireen idan ayuha laxiba ilaahay wuxuu leeyahy afa aminuu makra allah falaa yaamanu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun waxaynu u baahanay markaa ilaahay fadligiisa waan rajaynaynaa waa damcaynaa waa dadaalaynaa baryadeennu si habadato badato nebi ibraahim muxuu lahaa isagoo towxiidsanayu haddana wuxuu leeyahy wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam waa towxiidsanayey haddana wuxuu leeyay ilaahayow aniga iyo intaan dhalay inaanu sanamka caabudno rabbow naga fogee buu leeyahy saalixiintu ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa inay cibaadada la imanaya habeenkii intay istaagaan inay tukanayeen haddana warwarka inay qabeen والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ilaahay wuxuu leeyay miyay siman yihin ka habeenkii taagan isagoo sujuudsan iyo isagoo taaganba aakhiro ka cabsi qaba ilaahay naxariistiisana rajaynaya ilaahay naxariistiisana lagama quusto ilahay naxariistiisana waa la rajeeyaa waladii aطmacu an yakfira lii khati'atida waa la baryaa oo waa la rajaynayaa cabsidana waa jiraysaa markaynu mas'aladan fahamno waxaa fahmaysaa la socota qofka muslimkii mahmaa camil in camalkiisu la yaraado inaad alla agtiisa ka taagin oo moodin inaad wax badan qabatay inaad isku daydo inaad ilaahay weydiisata inuu ka aqbalo inaan guruur iyo cujbi kugu dhicin acmaasha qalbiga ku dhacdee ah alcujb inaad isla weynaato ama alguruur inaad adigu ismadax martid oo istidhahda wallaahi waxaa tahay adigu nin wadaad oo masaajidda ku aag xidhan oo dadaal badan oo adnaad jannada isasiisa dadka kalena aad naarta ku gurtaa waxba kama jiraan waxba kama jiraan dadka ciddii alla wax ka aqbalay ilaahay baa garan waxaynu see u baahannahay qof kasta oo rabbi si dhaba ah u garta wuxuu nimco siiyeyna gartaa camalkiisu wuu la yaraadaa waxweyn kulama noqonayo walidaalik baa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa caaisha waxay ku tihi ilaahay rasuulkiisiiyow adiga dembigaagii horiyo kii dambaba waa la dhaafaye maad iska nasatid habeen oo dhan intuu taagnaado nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa caguhu barareen gomadaha caaisha marka waxay leedahay adiga dee dembigiiba lagaa dhaafiye maadna satid wuxuu caaisha nebigu ugu jawaabay afalaa akuunu cabdan shakuura addoon mahadnaqa miyaanan noqonaynin ilaahay hadduu waxaasoo nimca i siiyey yaa rabbi thank you miyaanan odhanaynin ilaa waad ku mahadsantay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa nabiyullaahi maxamed loo tilmaamay walaa tamnun tastakthir ay laa tamnun bicamalika calaa rabbik tastakhiru waxoogaaga aada shaqaysato ilaahay ha ugu manno sheegan baa la yidhi iyadoo ay kula badan yihiin weligaa ha iska dhaadhicinin wax badan baad qabatay haddaba ayuhalaxiba acmaasha in laynaga aqbalay maxaynu ku garanaynaa waxay culammadu yidhahdeen horta ilaahay baa og laakiin calaamaad baa jira bay yidhaahdeen haddaad aragto isti'naas la rajeeyo in alla kaa aqbalay maxaa ka mid ah waxay yidhaahdaan haddaad aragto cibaadaadka oo cibaadaba cibaado kuusii furfurayso adigoo xagga cibaadada u koraya haddaad aragto waa astaan fiican oo loo rajo qabo bay leeyihin in kuwii hore lagaa aqbalay haddaad aragto adigoo dib usii socdana khatar adigoo dib u sii gurmayo dhanka kale u socda sida ogeed baa ilaahay wuxuu leeyahy faama man acطaa waاtaqaa wasadaqa biاlxusna fasanuyasiruhu lilyusraa baa ilaahay yidhi ninka bixiya ee alla ka cabsada ee towxiidka rumeeya aakhiro rumaysta kaas waxaa la yidhi fasanuyasiruhu waxaanu u fududaynaynaa tii fududayd ta fududay waa diinka islaamka oo dhan diinka islaamka oo dhami ilahay quraanka wuxuu in badan ku sifaynayaa inuu khafiif yahy inuu yuriidu allahu bikum اlyusr walaa yuriidu bikum alcusra baa layidhi ta fudud baa loo sii fududayn marka adigoo xagga wanaagga u koraya haddaad aragto istabshir in shaa allah waa waxaa laga isti'naasi karaa in wixii hore alla kaa aqbalayo adigoo dib u guranaya haddaad aragtana wa ama man bakhil waاstaghna wakadaba bilxusna fasanuyasiruhu lilcusra ninka bakhayla ee kaaftooma alle ka kaaftooma ee aakhire iyo wanaaggaba beeniya ama tawxiidka beeniya kaana ta adag baa loo fudaydiyaa baa layidhi gaalnimada adag iyo macaasida iyo rabshadda kuwaasaa loo fudaydiyaa ilaahay wuxuu leeyay wayaziidu allahu aladiina htadow huda kuwa xagga rabbi u hanuuna kuwa hanuuna ilaahay hanuun buu u kordhiya waladiina htadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum waxay culammadu yidhaahdaan markaa ihtidaagaasi waxa uu tilmaamayaa qofkii acmaashii markuu isagu yimi la yimi waxoogaa oo sii koraya haddaad aragto xagga khayrka usii socda wuxuu yahay qof alla hanuuniyey marka waa qof acmaashiisii hore cinda allaahi wax la aqbalay ee u ekaatay waxaa kaloo diinku ina baraya acmaal kastoo aynu samayno inaynu jabraanu naqs inaynu kabno iyo walilictidaar istikfaartu bay dhahay kahrat اlistikfaari lijabraani الnaqsi walilictidaari min sigari badaacatik bay yidhaahdaan istakfuralaad oo aada badisa macnaheedu waxa weeyaan camalkaaga goddoloolooyinku lahaabaad rabtaa inaad ku kabto iyo inaad ilaahay u cudur daarato oo maalan salaada markaynu ka baxno maxaynu nidhaahnaa ugu horeeya istaqfirullah istaqfirullah istaqfirullah saddex goor in la istikfarsada ama ugu horeysa salaada markaad ka baxdo oo salaadda waa cibaadee dadku inta badan waxay dee yaqaaneen istakfirullah in la yidhaha marka dembiga la galo soo maaha markaad cibaado ka baxday baa waxa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa maxay istakfirullah waa maxay istikfaartanaad markan la imanaysaa waxay culammadu yidhaahdaa waxay tahay lababa weyt salaadaadu dee ten bercent twenty bercent meelaha hadday dhacdo intii kale ilaahu ay qabsanin baad leedahay ma wada hagaagsanayn wixii aan sameeyeye rabbi inaanu kuu qabsanin oo aad istikfaarta ku kabtaa baad rabtaa waxaad kaloo rabtaa haddii qof uu wax ku siiyo maalan oo uu abaal weyn kugu leeyahay oo qofkii abahalka kugu lahaa baad maalinu yeedho waad casuuntay ama waxoogaa yaroo hadiyada baad siisay laakiin waxaad ogtahay waxaan aad bixisay inaanu u cuntamin u qalmin wixii qofkani abaalku kugu lahaa maxaa la sameeyaa markaa cudurdaar baa lagu kabaade yacni waxa aad qofka u sheegaysaa adigu taagtaadii inaad soo dadaashay laakiin inaanay intani ahayn maxay intuu mudnaa in la siiyo marka waxaad leeday waa ka cudurdaaranaynaa dee wixii kuu cuntamayay kumaanan siinin ama wixii kuu qalmayay laakiin uun waa intii aanu markaa hadalkani waa ku kabisaad ku kabayso waxoogaagaad bixisay inuu maqbuul agtiisa ka noqdo at least oo aanu odhanin ninkii aad abaalkaa ku lahayd ma intan buu kuuga abaalgudayaa ayaad warka raacinaysaa ilaahay abaal badan buu inugu leeyahy wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ilaahay wuxuu nimco ku siiyey ma tirin kartid waa jirtaa bini aadamku ma cabasho waayo laakiin iminka waxaa laga yaba in adaaday sharcan waaye iyo lacag ma haysta iyo waa laakiin waad caafimaad qabtaa bal dhakhtarka tagoo dadka maalqabeenkaee bukan weydii maxay u baahan tihiin waxaa laga yaaba waxay hanti haystaan oo dhan inay siisan lahaayeen ina maxay wadnaha xanuunaya inuu ka kaco laakiin adigu wadnahaagaa iska bugbugle haben iyo maalinbaa bam kaa shaqaynaya markaad hurdiya markaad maba ogid wax weynba kula ma aha caafimaadka waxaan ku haysanaa waa gaajoorayna la soo taagantay yani markaad nicmada dareemi weydo inta yare nuqsaantee ku haysata unaad dareento bini waa caynkaa bini aadamku qof way adagtahay inaad aragto qof bini aadam intu kuu yimaado wuxuu nimco helay kaaga warrama qof wali waa bal warran marka tiraa wallahi maanta waxay ku dhacay moogtay buu ka bilaabaya yaad ka ashtakoonaysaa ma rabbiga qof waliba wuxuu wadaa uun inta yar ee mashkilada qabsatay ayuu ka warramayaa laakiin asalku wuxuu yahay maxay nicmadaa badan ee ilaahayna siiya inaynu ka mahda marka waxa weeyaan salaada markaad tukatay waxaad leedahay ilaahayow wixii aad xaq iga mudnayd xaqa tuqaatihi lama imanin intaasaan la ima ilaahu dembigayga dhaaf baad leedahay istikfaartanaad la imanaysa macneed waa caynkaa cibaadaadkao dhan baa qur-aanku inoo tilmaamaya inaynu ku kabno in badanoo ka mid a ah. maala uma afiiduu min xaysu afaada annaas wastakfiru allaha in allaha gafuuru raxiim carafa oo maalmihii ugu khayr badnaaya oo maanta oo dhan dadku waa bannaan taagnaayo oo ilaahay baryayey ayaa ilaahay wuxuu yidhi markaa carafo ka soo dareertaanna halka dadku ka soo dareeraya ka soo dareera dabeetana wastakfiru llaha istikfaarna ku dara baa la leeyahy ayuha alaxiba ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamayaa dadka saalixiinta ah kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun baa ilahay yidhi habeenkii in yarbay bay seexdaan baa la yidhi dad saalixiin oo ilaahay ka waramo jannada cuyuunteeda iyo nicmadeeda haystaa kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun maxaa lagu xigsiiyey wa bilasxaari hum yastakfiruun habeenkii waa taagayin baa la yidhi wakhti suxuurka markay gaadheen salaada subax soo dhowdahayna istikfaartay bilaabaan iyagoo caawo oo dhan salaad tukanayay ayay markaa waxay dib u bilaabaan maxay istikfaarta ilahay wuxuu ina leeyay faclam annahu laa ilaha ila allah wastakfir lidanbik bale nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam labaatan iyo saddex sannadood buu diinta islaamiga inuu hirgeliya u dadaalayay jihaatamayay wax kasta oo qof bini aadami soo maro nolosha uu soo maray hadday dhulkiisoo laga saaratay hadday dagaaltay hadday gaajatay hadday rabshad wax kastoo bini aadam ku dhaca ayaa soo maray dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi marka aada guusha gaadho ee ilaahay nasrigiisu kuu yimaado ee aada aragto dadkoo diinta koox koox soo galaya istikfaarta badsa baa la wixii aad soo shaqayso dhan istikfaar ka dabage saa daraaddeed baa suuraddii u dambaysay qur-aanka soo degtay ka suura ahaan waa idaa ja suurad isku dhan aayadaa soo degay iyada dabadeed laakiin suura kaamila dabadeed ma soo degin ilaahay wuxuu leeya idaa jaaa nasrullaahi waalfatx haddii uu kuu yimaado ilaahay guushiisa iyo furashada rabbi hadday kuu timaaddo oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja oo aad aragto dadka koox koox soo gelaya diinta bini aadamku markuu guulaysto muxuu sameeyaa kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu sta wuu kibraa inta badan bini adamku markuu nicmada hele wuu kibraa bale aadanaha u fiirso maalintii xorriyadda maalintii caynkan maxay dowladuhu sameeyaan xoogooda iyo ciidankooda iyo khudbado wadaa ah een waa halgannay baa la qaadaa de barhbadhaadhnaydaa la qaadaa soo maaha cid istaakfuralaysato oo ilaahay u toobad keenta miyaa aragtee nebi maxamed markuu maka furanayay makadii laga saaray wuxuu soo galay isagoo neefku fuushana dushiisa madaxiisa uu gaadhi ku dhadhow yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala isu dhuldhigaya ilaahay wuxuu ku yidhi markaad guusha hesho waa goorma gaaloo dhan markaad ka guulaysato ee diinta ilaahay kor yeelo ee dadku ay diinta usoo galaan koox koox awal qof qof baa soo islaamayay wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja aada aragto dadkoo diinta koox koox u soo galaya markaa maxay samey baa ilaahay yidhi maxaa ku xiga fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba ilaahay u tasbiixso adigoo xamdigiisa ku dhehaya subxaana allaahi waa nafyi waa ilaahay aad xumaa ka hufayso alxamdu lilaahi waa ammaan waa ilaahay oo aad ammaan oo dhan u sugayso istikfaarkuna waa adigoo dacfigaaga sheeganaya idan ammaan halkii u dambaysay weeyaan ilaahay waxaanu u inaad naqaa'is oo dhan ka reebtid maxaamidda kamaal oo dhanna aada u nisbaysid kadibna aad dacfigaaga qiratid oo tidhaahda anna waa toobad keenaya anna waa istikfaarsanaya oo waa toobad keenaya saasaa nebigii la faray calayhi salaatu wasalaam walidaalika markay suuraddani kusoo degtay kadib wuxuu odhan jiray subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir lii ayuu rukuucda iyo sujuudda iyo odhan jiray nebigu calayh isalaatu wassalaam idan ayuha alaxiba acmaasha acmaal kalaa lagu rak lagu kabaa maalan maxaa layna yidhi soonkii markaad soontaan zakaatulfitri haddana bixiya zakaatulfitrigaasi maxay keenaysaa baa la yidhi jabraani naqs wixii ramadaanta dhexdeeda idinka dhacdhacay dunuub ama nuqsaan ku dhacay ku kaba baa la yidhi salaadii baad yara sahwiday maxaa la yidhi ka dabagee laba sujuudood aad ilaahay fooda dhulka u dhigayso waa jabraanu naqs naqsigaagii baa dib u kabaysaa soo duuduuba ayuhalaxiba darsigaygani wuxuu ku kooban yahay markaa kow inta wax qabanaysaa yaan cujbiyo quruur ku dhicin ilaahay baa og inta la aqbalay kaasi waa mid dadaalka inaad badiso oo haddii alla wax kaa aqbalo waxa la hubaa camalka kalena inuu kuu hagaagayo adduunya aakhiraba inaad guulaysanayso acmaashu marka in la aqbalaba inta kale alla sii fudaydiya saalix ka sii dhiga se waxaynu u baahannay laba halba inaynu ku dadaallo kow qadiyat alcilmi inaynu ku dadaallo ah waxa waxaynaga asaxayaa waa dhib afartan sannadood inaad tukanaysay ilaa haddana aanaad aqoonin salaaddu maxay ku burtaa ama maxaa lagu aqbalaa aad garan waa dhib masalat alcilm camalkaad samaynayso inaad isku dayda aqoon inaad u yeelato ka labaadna waa maxay waxyaabaha camalka ama buriya ama nuqsaamiya ama u diida in la aqbalo inaad ka jafi kartid isku dayda intaad ka jafi kartidba inaad ka jaftid ka saddexaadna istikfaarta iyo tawaaduca iyo rabbi isu dhuldhigiisa inaad badsatid ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala intaynu la nimayna alla inaga aqbalo acmaasheennu cinda allahi tii maqbuula in alla ka yeelo waxaa acmaasha burinaya in ilaahay subxaana wa tacaala inaga faydo qalbigeena in ilaahay subxaana wa tacaala nadiifiyo saafi ka yeelo kuwa muslima oo islaamnimadoodu dhabta ku dhinta in alla inaga yeelo sala allahuma calaa muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin